alxamdu lilahi wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wcala aalihi wasaxbihi waman ihtada bha waman ihtada bihudaahu wabacd asalaamu calaykum waraxmat اllahi tacaala wbarakaatuh waxa aynu dhammaynay shalay darsigeenii ugu dambeeyey baabkii ku saabsanaa asbaabu طacni fi dabd الraawi waxa uu yihi mualifku xafidahu اllah sheekh cabdالlah ibn axmed aliryani xafidahu اllah wasadadana waإyaah waxa uu yihi aqsaamu اlxadiiث اlaxaad min xayثu الrutba aqsaamta uu leeyahay xadiidka aaxaadkaahi ama akhbaaru laaxaad aqsaamteeda marka laga eego xagga martabadda waxaynu nidhi akhbaarta waxaa loo qaybiyaa mutawaatir iyo axaad aaxaad muxuu ahaa waa xadiis kasta ama khabar kasta oo aan shuruudii mutawaatirka laga helin ama aanay ku dhammaystirmin ama si kale haddii la yidhaahdo laga waayey shardi shuruudi mutawaatirka ka kamida haddii shardi ka badan laga waayana waa min baabi awlaa soo ma aqsaam اxadiiثi اaxaadi min xayu الrutba yatadixu min xayu rutba sheekhu wuxuu uga jeeda xagga martabadda siduu u kale xoog badan yahay xagga xujaysiga ayuu ka wadaa xagga xujaysiga sidee buu u kala badan yahay xadiiska aaxaadka siduu u kala martabad sareeya xagga marka laga eego xujada iyo quwada quwat الthubuut ama kownuhu xujatan yatadixu waxaa ka cadaaday yatadixu waxaa ku caddaaday mimaa sabaqa ama yatadixu waxaa ku caddaanaya mimaa sabaqa wixii inoo soo hormaray ana alxadiida alaaxaada in xadiidka aaxaadka ahi ee aan mutawaatir ahayn calaa khamsi maraatiba shan martabadood oo kala sarraysa uu yahay muxuu inagu yihi akhbaaru xagga martabada marka laga eego waa imise martabadood waa shan martabadood oo kala sareeya oo kala awood badan oo u kala quwo badan sida ay u kala horeeyaan ee u sheegi doono sida u kala horeeyaane ee u sheegi doono صaxiixu lidatihi صaxiixu lidaatihi calىa khamsi maraatiba ayuu yihi halka shan martabadood buu ayuu noqonaya xadiiska axaadka markaasuu wuxuu yihi ka koowaad waxa weeye saxiixun lidaatihi saxiixun muxuu u goday waa khabarun mubtadauhu ah maxduuf oo maxay noqonaysaa hiya maraatibta shantaahi waa saxiixun lidaatihi xadiiska la dhaha saxiixun lidaatihi iyo saxiixun ligayrihi iyo xadiiska la dhaha saxiixun ligayrihi iyo ka saddexaad ah xasanun lidaatihi xadiis iskii xasano ah iyo ka afraad ah xasanun ligayrihi xadiis gayrkii isaga waxaan ahayn xasan ku noqday ka shanaad waxa weeye daciifun waa daciif waa maxay waa daciif ama alxadiidu almutawaatiru xadiiskii mutawaatirkaa ah miya falaa yakunu ma ma ahaado ilaa fi rutbati sixati martabad isagu waa saxiix xadiiska mutawaatirka ah. laakiin waa inay sugnaato mutawaatirnimadiisu maaragtaad xadiiska mutawaatirka hadday mutawaatirnimadiisu sugnaato rutbadiisu isagu waxa weeye inuu xadiis saxiixoo haabita yahay idan halkaa maxaa ka soo baxay farqi udhexeeya bayna alaxaadi walmutawaatir axaadiista mutawaatirka ah ee uu sugnaaday mutawaatirnimadoodu waa maxay waa صaxiixa waadix ama axaadiis اlaxaad axaadiis laxaad wax صaxiixay leedahay wax xasan ay leedahay wax daciifa ayay ayay leedahay ytadixu mima sabqa ana axadiiث alaxaad alى kamsi maraatiba alى kamsi maraatiba waxaa icraab labaad ba ku banaan maxay ta icraabta labaade ku banaan صaxiixi lidaatihi saxiixin lidaatihi in la dhaha oo laga bedelo calaa khamsinta صaxiixin lidaatihi صaxiixin ligayrihi xasanin lidaatihi xasanu xasanin ligayrihi iyo daciifun ama daciifin ha daciifin waay taasna warkeedu waa sidaas idan waxaan leenahay xadiiska axaadkaahi صaxiixuu noqon karaa xasanna uu noqon karaa daciifna uu noqon karaa shan martabadood oo kala sarreeya marka la kala tafsiiliyana ayuu uqeybsamaa waxaa ugu awood badan ama ugu martabad sarreeya xadiiska saxiixu nidaatiiyo iskii saxiixa u ah iskii saxiixa u ah, ah maxaa looga jeeda sanadkiisa uu ku soo arooray kelidii marka la eego ayuu saxiix yahay shuruuddii baa u dhan shuruuddii saxiixa ya awaluha saxiixu wahuwa matasal isnaaduhu walam yushada aw yucan yah yarwiihi cadlun daabidun can milihi ha mu'tamanun fii dabdihi muctamadun fii dabdihi wa saxiixun lidaatihi kaasaa la idhaha saxiixu ligayri waxa weeye xadiiskii saxiixu lidaatihiga sanadkiisa ku ahaa ayaa xadiis kaloo sanad kaloo lamida ayaa la helay afan saxiixun ligayrihi waxa weeye xadiiskii xasanun lidaatiga ahaa xadiiska soo socda xasanun lidaatiga ayaa waxaa la helay sanad labaadoo xasanun lidaati uu leeyahay waa xadiis xasan oo lidaatiyo tacadada turuquhubaa saxiixun ligayrihi noqday kor buu kacay ma xasanun lidaatina waa maxay waa xadiis sanadkiisa marka la eego xasana iskiibuu xasan u yahay cid kale uma baahna cid kale uma baahna kaa xasanun lidaatigi hadduu hal dariiq leeyahay ama hal isnaad leeyahayna waa xasanun lidaatihi haddii laba sanadoo mid walba iskii xasanun lidaatihi loo helana waa saxiixun ligayrihi gayrkii darteed saxiixun ligayrihi ay liwuruudi gayrihi bimilihi buu saxiix ku noqday wey xasanun ligayrihi waa maxayo ka afraadihi waa xadiis dacfi ku sugan yahay sanadkiisa laakiin dacfiga ku sugani uu yahay dacfi kabmaya waa maxay dacfi maxay dacfi kabmaya oo munjabira ah. dacfiga maxaynu uqaybina dacfun laa yanjabir iyo dacfun yanjabir ama yaqbalu yaqbalu an yanjabir dacfiga aan ka aan aan aqbalaynin inuu kabmo sagaal ka dhig mila xadiiska kadaab baa ku jira nin wadaaca ku jira oo la yihi waa waa beenawas raqam waaxid ya xadiiskaasi ama waxaa la yihi waa shaad oo ninkani waxaan waa mukhaalafaba hada laa laa yanjabir dacfigaas laakin xadiiska inqiaac baa ku sugan inqiaac ayaa ku sugan sanadka kalena tadliis baa ku sugan waa laba cilo labadaba ka makara isku waxna way sheegayaano waa isku waa way iswaafaqsan yihiin laba dariiqoo kala duwanna way yihiin waa la ysku kabaya muxuu noqonayaa saxiix wuxuu noqonayaa xasanun ligayrihi midkoo midna labada midna xasan ma aha lidaatihi uma aha mid walba dacfi baa kusugan de lakiin markay labadoodii isu tageen way iskaashadeen soo maha waxaa laga yaabaa laba nin labadaba labaduba cilla ku sugan tahay inay mid saxiix oo xoog badan gawda ka saaraan ay ka shaqeeyaan ma aragtaade laakiin hadduu midkood banaanka ka helo ama labadooda mid walba gaargaar u helo waxaa laga yaba in xeradoodu baado waar sama maa hay sidaas weeye macnaheedu warubamaa yaliba wa rubamaa yaglibu daciifaani saxiixan waxaa laga yaabaa inay laba laba laangarhaynayaan mid saxiixa inay ka badiyaan baa laga yaabaa bay ahlulcilmiga qaarkood yidhaahdeen daciif ka kale waxa weeyaan daciif martabada shanaad waa daciif daciifkuna waa anwaac anwaacdaa waxaa ka mid a dacfigii sababu dacfigiisu inqiaaca noqotay ee cadamu itisaali sanadihii noqotay mursalow mucallaqow mucdalow munqaicow soo maha waxaa ka mid a daciifkaasi dacfigii sababu dacfi uu noqday acnun fii cadaalati raawihi aw acnun fii esh aw fii dabdi raawihi magacyada uu leeyahna wayna soo mari doontaa ama alxadiidu almutawaatiru falaa yakunu ila fi rutbati sixati waaya haaniyan buu yihi talabaad aqsaamu lxadiidi biictibaari sanadihi waxaynu halkan kaga warramaynaa xadiiska marka sanadkiisa la eego noocyadiisa bal hadda u fiirsada sheekho sheekhu wuxuu kuu qeyb qaybinayaa anwaacdii culuum lxadiidka ayuu sheekhu kuu qeyb qaybiyey wuxuu inooga soo bilaabay aqsaamu lxadiisi biictibaari wusuulihi ilayna siduu nagu soo gaadhay marka la eego oo maxaa loo qaybiyey mutawaatir iyo axaad wuxuu ku xigsiiyey ya aqsaamu alxadiid min xaysu alqabuuli waalrad xadiiska noocyadiisii iyo in in la aqbalayo la xujaysanayo iyoinaan la xujaysanaynin wuxuu ku xigsiiyey jazaa allah khayra aqsaamu alxadiid binisbati binisbati lirutbati martabadiisa oo dee inu isaga kii maqbuulkaa ah laftiisa inuu maraatib yahay inuu maraatib yahay ka daciifkayna uu maraatib yahay wuxuu ku xigsiiyey sanadka xadiisku muxuu ka kooban yahy manu sanad iyo mata aqsaamta imise qeybood buu xadiisku u qaybsamaa marka sanadkiisa la eegayo sanadkiisa sanadka maxaa la dhahdaa waa silsilatu rijaali almuusilati lilmatni waxa weeye waa abtirsiinta matniga xadiisku uu leeyahay ee lagu warinayo raggan kala duwanee kala dambeeya ee xadiiskii kala qaatay magacaantooda sardinta la sardinayo iyo qaabkii ay waxu kala wariyeenna lagu darayo matnigii xadiiskana la sheegayo raggaasi xadiiska kala wariyey sanad baa la yidhaahdaa sanad ka ana inuu xadiisku iyaga cuskanayo oo xadiiska sixadiisa iyo qabuulkiisa radintiisa iyo aqbalidiisu ya nooce uu yahay sheegidiisu ma marfuucba ma mawquufa maxay ku xidhantahay sanadkay ku xidhantahay soo ma sanadkay ku xidhan tahay waayahay sidaa weeye wataqsimu lxadiidi min adi min xayu sanadihi wataqsimu lxadiidi xadiiskii in la qaybiyo min xayu sanadihi marka sanadkiisa la eego calaa halaai ictibaaraatin saddex qaab baa loo qaybiya saddex qaab oo kala duwan baa sanadka markaa aqsaamtii sanadka la sheegayo aqsaamtu xadiisku u qeybsamo marka sanadkiisa la tixgelinayo la eegayo saddex ictibaaroo kala duwan baa la eegaa saddex angal baa la taagaa anaa ku sheegay macnaa wuxuu ku leeyahy ictibaaraad saddex angal baa la iska marba dhinac baa laga eegaa deedna aqsaam baa soo baxda mar waxaa laga eegaa min xayu marka koowaad waxaa laga eegaa min xayu intihaayi sanadihi halkuu sanadku wuxuu ku dhammaaday ayaa la eegaa oo sanadkii wuxuu ku dhammaaday hadduu hadal nebi yahay iyo hadduu hadal saxaabi yahay iyo hadduu hadal taabici ama cid ka dambaysan yahay baa loo kala qaadi markaas min xayu lculuwi wanuzuul qeybta labaadee sanadka ku tacaluqday aqsaamtii marna xa kala laga eegaya waxaa la eegaya xadiiskani inuu yahay xadiis laandheera ah oo nebiga sala allahu calayh wasalama tiro yar lagu gaadhayo iyo inuu yahay xadiis dad badan nabiga calayhi salaatu wasalaam si loo gaadho dad badani warinayaan oo xadiis laba xadiis marka laysbarbar dhigo oo nina oo midna caalimka wariyey iyo nebiga saddex qof u dhexeeyaan midna caalimka wariyey iyo nebiga toban qof u dhexeeyaan labadaa xadiis saaxiibo way kala laandheeraysan yihiin arma garatan hadda midna caali baa la yidhaha midna nuzuul baa la yidhaahdaa imaamu lbukhaari raximahullah wwaaa waxaa saxiixiisa ku yaala axaadiisa ahlulcilmigu u bixiyeen hulaafiyaat limaami albukhaari saddexlaydii imaam bukhaari oo isaga iyo nebiga waxaa udhexeeya saddex nin koob iyo toban weeye marka koo cafwan cafwan koob iyo labaatan xadiis weeye marka la tafsiiliyo lakala tafsiiliyo <coughs> marka laysu celiyana toddobiyo toban weeye culimadu waxay u bixiyeen hulaahiyaat lbukhaari kutub lagu sharaxayba ahlulcilmiga qaar baba gaar u gooyo sharaxay hay mar dhexdii waa dhignay soo maha hal majlis baynu ku akrin waa sidaasa iska wad marka noocii labaadna waa maxay min xayu alculuwi wanuzuul in loo qaybiyo sanadkay ku xidhan tahay qeybta saddexaad waxa weeye wa ama min xayu riwaayati ruwaati bacdhum bacdihim min bacdin in loo qaybiyo bictibaari riwaayati alxadiidi biictibaari riwaaya riwaayati ruwaati bacdin can bacdi iyadoo la eegayo qaabka ay wax u kala wariyeen ruwaadda sanadka ku jira ayaa haddana la qaybiyaa xadiiski oo marbay ruwaadda wax kala warinayaan waxay noqonayaan inan iyo aabihii marba waxay noqonayaan aabbihi inankii marba waxay noqonayaan sheekh tilmiidkii marba waxay noqonayaan tilmiid iyo sheekhii marba waxay noqonayaan ya inan iyo sodogii aan maaragta hadda waa bit marba waxay noqonayaan labo laba maaragtay saaxiibo iyagu iyagu aad saaxiibo ahoo labadaba culimo mid walba ka kale wax ka wariyey mid walba ka kale maxay wax ka wariyey ha mar bay waxay noqonayaan laba saaxiib oo labaduba ruwaadii xadiiska ka mid oo midkoodunka kale wax ka wariyey marba waxay noqonayaan dhowr walaalo oo wax kala wariyey marba waxay noqonayaan dhammaantood kuwa aalubeyd ah marba waxay noqonayaan dhammaantood qaar reer ahlubasraa ah. marba waxay noqonayaan dhammaantood qaar reer kuufo isku beled ah waka war ma garata marka niman muxadisiin la yidhaha waxba may ka tegin sheekh nadra saaqiba oo meesha lagu qabto ka dhex ku baxaysa ayay asaaniiddii xadiiska nebiga ku eegeen alayh salatu slam markaasuu aaya wuxuu iska kaa odhanaya xadiiskan soo ma aragtid xadiiskani waa xadiis waxa weeye ay kala qaateen aima waa waa sanadkiisa dhammaanteed waa aimatun jibaal waa shaaficiyo imaamu axmed wax ka warinaya cafwan imaam axmedoo shaafici wax ka warinaya shaaficioo maalig wax ka warinaya maalig oo naafic wax ka warinaya naaficoo ibnu cumar wax ka warinaya ibnu cumaroo oo nebi maxamed wax ka warinaya allahayayahay ragga qaar baa markay asaaniiddaa maqlaan sheekhow inay duulaan bay ku dhawaanayaan darab darti ragga isugu toosay nina markuu kabanka iyo gitaarka maqlo ayuu islulayaa sama maaha allah laakiin labadu kala fog laakiin labadu kala fog marka wa ama min xayu riwaayati ruwaati waxaa kaloo sanadkii la qaybiyaa iyadoo la eegayo ictibaar ah werinta ay kala wariyeen arruwaatu ruwaadu bacdihim can bacdin barkoodba barka kale ay wax ka wariyeen qaabkay wruwaadani maxay isu yihiin isku beledba miyay isla dhasheen miyay isdhaleen ma sheekhba ma wada aalubeydba ma dhammaantood hal beled bay kasoo wada jeedaan ma laba ninoo saaxiiba aba ah oo midkoodba midka kale sheekh u yahay ma laba ninoo saaxiiba a ah oo mid uun midka kale sheekh u yahay waar ma aragta muxadiiin waxaaso dhan way sheegeen sheekh muxadiiin waxaaso dhan way sheegeen ya midh midh buu ukala qaadaya marka midh midh ayuu kala qaadaya awalan aqsaamulxadiidi min xaysu intihaai sanad sanadka xadiiska eh, noocyadiisii marka loo eego wuxuu sanadku ku dhammaaday min xayu intihaai sanadi marka loo eego sanadku halku ku dhammaaday saddex baa loo qaybiya xadiiska sanadka wixii lagu wariyey marka la eegayo saddex baa loo qaybiya xadiis marfuuca iyo mid mawquufa iyo mid maxay ah iyo mid maqtuuca waryaa munqaic maaha iska ilaali waa mid maxay ah maqtuuc awala alxadiiu lmarfuuc waa maxay wa huwa maa udifa kii loo tiiriyey wey ila nabiyi sala allahu alayh wasalam nabiga kii loo tiiriyey wey min qowlin hadalaha waa wixii nabiga loo tiiriyo min qowlin hadala aw ficl hadaluu yidhi ah aw ficlin ama wuxuu sameeyey ah aw taqriirin ama war hortiisa ka dhacay oo nebigu uu qiray ah aw sifatin khalqiyatin ama sifo abuur ahaaneed ah aw khuluqiyatin ama dhaqaan ahaaneed oo nebi maxamed loo tiiriyey dhammaanteed waa maxay waa marfuuca haddii rasuulka sala allahu alayhi waala alih wasaxbi wasalam sanad xadiiskiisa uu ka soo arooro oo xadiiskaasi lagu wariyo hadal nebi maxamed baa yidhi la leeyahay ama ficil la leeyahay nebi maxamed baa sameeyey hadalku waa mila inama alacmaalu biniyaat ya inama alacmaalu biniyaat waa hagaag ficilkuna waxa weeyaan kaana nabiyu sala allahu alayh wasalam ida araada an yusaafira aqnaca bayna nisaa'ihi rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu ahaa markuu doono inuu safar galo ama duulimaad qaado aqraca bayna nisaa'ihi dumarkiisii dumarkii uu wada qabay ayuu nebigu u qori tuuri jiray oo ta qori tuurkeedu soo baxaa safarka la geli jirtay waa ficil labadaasiba waa marfuuc waxaa la mid a ah, wixii nebiga loo tiiriyo hadduu yahay taqriir wuxuu nebigu qiray calayhi salaatu wasalaam wuxuu nebigu qiray oo saxaabada rasuulku sala allah alay waslam waxay wariyeen in nabiga sal allahu alayh wasalama loo keenay dabi ya noocmaas lagaleeda malax kamid aho waxa weeyaan yani maasacagalida nooceeda jinsiga ay ka tirsan tahay xayawaanaadka mid nooc kamid a ah, oo beled beledkii khaliijka joogtay ayuu nin intuu iska soo karsaday nabiga alayh salaatu wasalaam u keenay hortiisuu nabiga dhigay alayh salaatu wasalaam dade rasuulku sal la alay slm markuu ogaaday inay noocaa tahay ayuu nebigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yhi anuu cuni maayo beledkaygii aada loogama aqoonine cuna khaalid bin waliid meesha fadhiyey baa sutada u qabtay baasha ya rasuulku sala allahu alay wasalam markuu odhan khaalidoo lama cuniyo ka daa hortiisuu ku cunay nabiga sala allahu alay wasalam maxaa laga soo qaatay dee inay banaan tahay in la cuno dabbiga inay banaan tahay waa hagaag waay laakiin dabbigaasi culimadu dee quyuud iyo sifaad bay u sheegeen iska hubi maasacagale suuqa cararaysa iyo meelaha musaska dhexeeda intaad qaata ha ku dhimanin hadda ma garat hadhowna faraid baa yidhi ha odhan aw taqriirin taasi waa taas aw sifatin khaliya aw sifatin khalqiya sifa nebiga calayhi salaatu salaam sifaatkiisii kamid a ayaa la sheego khalqiyatin aburahaaneed waxaa la yidhi nebi maxamed sala allahu alayh wasalam marka dherar la eego kaana rabcatan min arijaali rag dhexdhexaadkood buu ahaa laysa bituuli lbaa mid dheeroo dherarkiisu dadka ka dhex baxsan yahay na mu ahayn walaa bilkasiiri lmumaqadi mid gaaban oo isku cufanna rasuulku ma ahayn sala allahu alayh wasalam rag dhexdhexaadkood bu aha nabigu calayhi salaatu wasalaam hadi waa sifa eesh khalqiya kadalika saxaabada rasuulku waxay idhahdeen rasuulku sala allahu alayh wasalama kaana ashara lowni nebigu calayhi salaatu wasalaam midabkiisu wuxuu ahaa cadaan casuus cabs casuus la cabsiiyey waa midab aad u qurux badan marka hadduu midku ila maxamed baan ku riyooday oo tiraa ninkaad ku riyootay sid waxaad ku tiraa ninkaad ku riyootay sidad u eka tu kuraa nin madow baan ku riyooday raallah o dhasha nebi maxamed maad arag hay cabdillan cabaas buu ninu yimi markaasu wuxuu ku yii nebi maxamed baan ku riyooday markaasuu yihi sifhu sifee markaasuu ninkii sifadii nebiga sheegay markuu dhameeyo cabdillahi cabaas wuxuu ku yihi haddaad arki lahayd sifadaa iminka aad sheegtuunbaad ku sifayn lahayd haddaad si layfa ah u arki lahayd sifadaa hadda aad ku sheegtay unbaad ku sheegi lahayd unbaad ku sheegi lahayd alayhi salaatu wasalaam waxaa sifaadka khalqiga ee nabigeena alayhi salaatu wasalaam kamid a rasuulkeena sala allahu alayh wasalam timihiisu timo juro juruura may ahayn siday saxaabadu yidhaahdeen timo yalaxahoo dabe waxa weeyaan timo nooca ugu jilicsanna may ahayn laakiin timo jileec xiga bay ahaayeen laakiin jileec mutamaasiko ishaysta bay ahaayeen waa nooca jileeca ugu fiican hagaag haddaad dee sifaadka nabiga gashana sheekhow waad inaad hawada ka baxdaa laga yaaba haddaad kutubta kutubta laga ari laga qoray nebi maxamed sala allahu alayh wasalam aada warkaa ka dhuuxdo waxaa kaloo lamid ah aw sifatin khuluqiya haddii la sheegayo sifo nebigu uu leeyahoo dhaqan ahaaneed nebi maxamed waxaa kaana ashjac annaas dadka ka ugu geysiisan buha wa kaana ajwad annaas dadka ka ugu deeqsiisan buha wa kaana arxam annaas dadka ka ugu naxariis badan buha maaragta calayhi salaatu wasalaam marka axaadiista sifaadka khuluqigee dhaqan ahaaneed ku soo arooreen ee tawaaduciisii iyo rifqigiisi iyo cadaaladiisii iyo waxa weeyaan tulidiisii nabiga sala allah alay wasalam iyo waxyaaba lamidka ee akhlaaqdiisii ku saabsanaa lagaga waramayo waa axaadiisun marfuuca idan maxaanu leenahay sanadka xadiis lagu wariyo sanadka lagu wariyo qowl nebi oo nebiga loo tiiriyey ama ficil nebi oo nebigu sameeyey ama taqriir nebiga agtiisa lagu sameeyuu ogaaduu qiray shay inta agtiisa lagu sameeye uu ka aamusay ya aanu diidin calayhi salaatu wasalaam ama sife nebigu sifaatkiisii kamid oo mid akhlaaqeena mid dhaqana xadiiska maxaa la yidhahdaa marfuuc wama udifa lilnebi lmarfuucu wama litaabicin huwa lmaqtuuc alxadiis almawquufu kaale wahuwa ma udifa waa kii loo tiiriyey ila saxaabiyi saxaabiga ka loo tiiriyo weeyaan min qowlin hadal ha ahaado min qowlin qowl ah aw ficlin ama ficil ah aw ficlin ama ficil ah kaana mawquuf baa la yidhaha kaana mawquuf ayaa la yidhaha haahi <clears throat> nacam marfuuca maxaa marfuuc ismu mafcuulin min arifca rifcaduna waa maxay waa wixii keyrkii ka sarreeya maxaa marfuuc loogu bixiyey sumiya bidalika liirtifaaci darajatihi biidaafatihi ila nabiyi sala allahu alayh wasalam darajadiisaa darajo caaliya kol haddii hadal nebi weeyaan la yidhi ama ficil nebi weeyaan la yidhi ama nebi maxamed loo tiiriyey tiirinta nebi maxamed loo tiiriyey buu ayuu uga uga sareeya uga sharaf batay keyrkii waadix falkalaamu yarfacu ilaa acli lmaqaamaati wayatasharafu bisharaf man yunsabu ileyh waa hagaag hmm. mawquufkuna waa maxay waa ismu mafcuulin min alwaqfi bimacna alxabs waaa waqfiguna waa xabsiga in shayga la xabiso ama cid lagu gaar yeelo waa inagan idhaahna masaaxibta qur-aanka markaynu sheegayno waqfun lilaahi soo maaha ilaahay bay waqaf u tahay soo maa iska ilaali dad badan ba waxay qoraan waqaf allaahu waqaf allah wax jira maa sheekh kutubta in lagu qora ya waqfun lilaahi wey waa ilaahay dartii kitaab loo xabisay macnaheedu waxa wey masaajidkaa iska leh sheekhow haddaad quruxdiisa ka hesho ama aada la dhacdo kiniga kalema bixi kartid ya muslimiinta masaajidka ku tukataan ka mid aho mise waan qaadanaya kitaabka warkaasi war jira maaha waa waqfi baa lagaa yidhi hmm. waa hagaag <clears throat> marka wixii saxaabi loo tiiriyo ama qowl ha ama ficil ha marfuuc mawquuf baa la idhaha isagana oo maxaa ka mid a ah? wuxuu yidhi abubakrin sidiiq waxaa laga wariyey intuu carabkiisa soo qabtay inuu yidhi ina haadaa awradani lmawaari carabkaygaasi dhib badan muxuu ii soo jiiday alla badana intuu dhib ii soo jiiday muxuu meel muxuu meelaan fiicnayni dhigay abu bakr basaale ya allah maxaa dadkii kala mooday sheekh ya sayidu hadihi اluma bacda nabiyiha calayhi الsalaatu wasalaam waafضل hadihi اluma bacda nabiyiha salى اllahu alayh wasalam wa shaykhu asxaabi rasuuli اllahi ya waأwl اkhulafaaءi الraashidiin waaxad اlcasharaةi اlmubashiriin wman dakarah اllah bاlqur'ani اlkariim id hmaa fi lgaari id yaqulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macan ninkiiba sidaa leh maxay aad masaakiinteenin mooda rawaahu maliku yani fi lmuwa waaya kaana mawquuf baa la nacam qeybta saddexaad waxa weeye alxadiiu lmaqtuucu wahuwa maa udifa kii loo tiiriye weeye ila taabiciyi taabici baa loo tiiriyey taabiciyo maxaad ahayd sheekhaa sheegi doona ila taabiciyi taabici baa loo tiiriyey taabici baa loo tiiriyey nin saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam arko wax ka qaatay wey hadalkaa waxaa taabiciga loo tiiriyo min qawlin qawla aw ficlin ficla ficilkii taabiciga loo tiiriyo ama qowlka taabiciga loo tiiriyo ayaa la yidhaahdaa maqtuuc isagana waa hagaag marka saddexdaas yaana iskaga kaa darsami marfuuc iyo mawquuf iyo maqtuuc saddexdaa qismi waxay ka soo baxeen waa bictibaari muntaha isnaad halkuu sanadku wuxuu ku dhamaadee lagu wariyey marka la eego ayuu saddexaa noqon waadix ikhwaan oo maxaa kamid a maalan hadal maqtuuca maalan maxaa kamid a waxaa kamid a hadalka caanka ah ee imaamu muslim raximah llah uu ku wariyey kitaabkiisa muqadimatu saxiix muslim yaxya bn abi kaiir oo taabici taabiciintii kamid a waaweyneed kamid iyo culimadoodii ayaa wuxuu leeyay laa yustaaacu lcilmu cilmiga laguma gaaro biraaxati ljasadi baashaal cilmi laguma helo laa yustaaacu lcilmu biraaxati ljasad cilmi laguma helo dee inaad iska raaxaysato oo halkaa intaad iska magarasafa ka haysato ma garata ood meelaha iska wareegto oo aanad waxa weeyaan gaajoonin oo aanad in badan xalaqaadka cilmiga fadhiin oo aanad cilmiga canaantiisii u dulqaadanin oo aanad waxa weeyaan u lugaynin oo aanad u soo jeedin oo aanad xifdin oo akrin oo aanad waxa weeyaan cilmiga juhd iyo dadaal iyo iyo iyo waxa lagu bartaa iyo karti iyo inaad bixiso anfasu maa cindaka waxaad haysato waxaa ugu nafiisan saasaa lagu gaara ama bitamani iyo inuu qofku iska raaxaysto cilmi laguma gaaro laa yustataacu alcilmu biraaxati اljasad xaguu ka keenay hada alkalaam imaamu yaxya bn abi kaiir wuxuu dhambalayaa oo milicsanaya qowl اllahi tacala wاladiina jahaduu fiina ha lanahdiyanahum subulana waesh waina allaha lamaca lmuxsiniin falmarfuucu marfuuc xadiiskii marfuuca muntaha halkuu ku dhamaada ila nabiyi sala اllahu alayh wasalama weeye oo nebi maxamed baa dee xadiiska marfuucahay uu ku dhammaadaa wlmawquufu mawquufkiina muntaha halkuu ku dhammaadaa ila صaxaabiyi weeye wlmaqطuucu maqطuucuna muntaha wuxuu halku ku dhamaadaa ila taabiciyi taabici weeye ama cid ka dambaysa taabici iyo cid kasii dambaysa walaa yushtaradu lama shardiyo fii shayin shay oo min dalika saddexdaa aan soo sheegay ka mid a asixatu sixa lama shardiyo walaa yushtaradu la shardin maayo asixatu sixa la shardin maayo yushtaradu waa ficlu mabniyun ficlu mudaaricu mabniyun liesh lilmajhuul ama lima lam yudkar haye naaibu faacilkiisi me aatu wey aatu walaa yushtaradu lama shardiyo asixatu lama shardiyo fii shayin oo min daalika ah shay oo saddexdaa aan sheegay kamid a inuu saxiix noqdo lama sheego lama shardiyo faqad yakuunu lmarfuucu marfuuci wuxuu noqon karaa aw ilmawquufu mawquufkii wuxuu noqon karaa aw ilmaqtuucu maqtuucii wuxuu noqon karaa saxiixan saxiix buu noqon karaa aw xasanan buu noqon karaa aw daciifan buu noqon karaa ajiib halka masale muhim ku sheegay xadiiska marfuuca markaad doonaysa inaad dabdido waxaad eegaysaa in sanadku muxuu ku dhammaaday eegi maysid sanadkani ma saxiix ba ma daciif baa ma xasan ba ma eegeysid muxuu ga jeedaa yani isagoo daciifa sanadku daciif yahaybaa maadaama qowl marfuuca lagu wariyey marfuuc loo bixinay isagoo sanadkiisu mutasil yahay oo u sanadku ishkaal ku sugnayn ayaa xadiiskii waxa weya maadaama nebi maxamed loo tiiriyey marfuuc loo bixinaya wahaa kada marka xadiiskii marfuuc ahaa qad yakunu saxiixan waqad yakunu daciifan mawquufkuna waa lamid mawquufkuna waa lamid maqtuucuna waa lamid marka min waxay culimada qaarkood yidhaahdeen min almarfuuci ma huwa saxiixun wa minhu ma huwa daciifun wakadalika almaqtuucu walmawquuf aragta kadalika almawquufu walmaqtuuc waay marka haddaad aragto culimadii iyagoo xadiis marfuuca le waa daciif ha odhan harsay leeyihin sita hadal nebi laga wariye ah sawka marfuucee nebiga loo tiiriyey maya wax kastoo nebiga loo tiiriya sheekh dee sha ma aha saxiixe eh? bal hadda iska hubi sheekh a markaasaa faham warkaa ma fahamteen hadalkaa maan ku celiya mise waa la fahmi ya fain itasala lisnaadu isnaadki hadduu xidhiidho ila nabiyi sala allahu alayh wasalam ilaa nebiga laga gaadha hadduu xidhiidho sanadkii marfuucaha sanadkii eh, marfuuca lagu wariyey hadduu xidhiidho ilaa nebiga wuxuu yidhi khaasatan gaar ahaan fa huwa alxadiidu lmusnadu xadiis musnada wey macnaheedu waa maxay xadiiskii marfuuca waxaanu nidhi shardi ma aha waxaa shardiga in nebigu loo tiiriye eh shardi ma aha inuu saxiix noqdo mutasilulisnaadu noqdo shardi maaha qad yakunu saxiixan waqad yakunu daciifan inagu waxaynu eeganaynaa un sanadka maxaa lagu wariyey hadalku ma marfuuc baa lagu wariyey mise waa mawquuf saxaabi laga wariyey mise taabic baa laga wariyey eegi sanadku saxiix miya mise sax maa qad yakuun wa qad yakun haddaba hadduu sanadkii xidhiidho xadiiskii marfuucaha ah, isagoo marfuuca ayuu sanadkiina mutasil noqday ilaa nebiga la gaadho musnad baa kaasi la idhahda culimadu maxay yidhahdeen musnadku waa marfuucun itasala sanaduhu maxaan kugu idhi waa marfuucun itasala sanaduhu waa xadiis marfuuca oo mutasilulisnaadi ah sanadkiisu xidhiidhsan yahay ayaa waxaa la dhaha musnad waa aqwaasha kusugan qowlka midhe waa hagaag wama tasala wixii uu xidhiidho fain itasala hadduu xidhiidho alsnaadu isnaadkii hadduu xidhiidho ila nabiyi sal llahu alayhi wasalama ilaa nabiga laga gaaro nabiga ku salay marka lasoo qaado ila nabiyi sal llahu alayhi wasalama khaasatan gaar ahaan hadduu ilaa nebiga fahuwa alxadiisu lmusnadu weeye wama tasala kii uu xidhiidho ilaa muntahaahu ilaa iyo laga gaaro dhammaadkiisa sawaan ha ahaado dhammaadkaasi ilayhi sal allahu alayh wasalam mid nebiga ku dhammaanaya aw ilaa kayrihi ama mid taabiciiyo saxaabi midkood ku dhammaanayaba ha ahaade fa alxadiisu lmuttasilu xadiiskaana muttasil baa laha oo muttasil iyo marfuuc maxaa udhexeeya muttasil iyo marfuuc waxaa udhexeeya yan si yar kuugu sheege xadiiska marfuuc waa xadiis kastoo nebi maxamed loo tiiriyo ama muttasil ha noqdo ama yaanu noqonin haddii xadiiskaasi muntahihiisu uu saxaabi ku dhammaado ama uu ku dhamaado cid aan saxaabi ahayn uu ku dhamaado mutasilna uu yahay oo marfuucnimadii mutasil uu ku darsaday saxaabi buu ku dhamaanaya ama taabici buu ku dhamaanaya ama wuxuu ku dhammaanayaa nebiga ayuu ku dhamaanaya mutasil baa la yidhahdaa musnadku nebigu ku gaariye markaynu musnad sheegayno macnaa too ma sheegay ma soo gelayo xadiiskii marfuuc ahaa xadiiskii mawquufka ahaa ee saxaabi ilaa saxaabiga mutasilka noqday ma soo gelayo ka isaga mutasil baa loo bixinaya wma bsami raawin wma bisamci kuli raawin yatasil isnaaduhu lilmuntaha falmutasil wmaa xadiid oo yatasilu ku xidhiidha bisamci kuli raawin raawi kasta inuu ka maqlo may waxaa tira wmaa xadiid yatasilu uu ku xidhiidho isnaadu isnaadkiisu uu ku xidhiidho bisamci kuli raawin raawi kastaaba inuu ka maqlo canman fowqahu cidda ka saraysa ama can shaykhi uu ka maqlo lilmuntahaa ilaa dhammaadka laga gaadho dhammaadkaasi ha ahaado ilaa nebiga ama ha ahaado ilaa saxaabiga ama ha ahaado ilaa taabiciga falmuttasilu muttasil baa la yidhaahdaa ma garataad marka muttasil iyo musnadkeebaa guda ballaaran muttasilkaa guda ballaaran oo muttasilkii waxaa soo gelaya marfuuc muttasiloo nebiga loo rafciyey waxaa kaloo soo gelaya mawquuf muttasiloo saxaabiga loo loo loo rafciyey ee saaabiga ilaa saxaabiga xidhiidhay waxaa kaloo soo gelaya maqtuuc mutasilu lisnaad ila taabici ah oo sanadkiisu ilaa taabici xidhiidhsan yahay saddexdaas mid walba waxaa lagu idlaaqa maxay mutasil baa lagu idlaaqa laakiin musnad uma musnadku wuxuu khaas ku yahay marfuucii ilaa nabiga xidhiidhay ku dhaaracday warkaas ha waa daqaa'iqun cilmiya waxa weeyaan oo waxa weeyaan muhima waxaanu sheekhu ku socday sidii istilaaxu uu ku sugnaaday ama maaragtay sidii isaga la raajixa noqotay wa ilaa musnadka aqwaal kale ayaa ku sugan faaidatun weeye faaida macnaheedu waa maxay haadihi tani faa'idatun weeyaan tuntaqaal la guruubsado waa faa'iido yaroo nafiisahe eh. hadda meel meel ku meel ku xaraysa u kuleey asaxaabiyu saxaabigu huwa waxa weeyaan man laqiya nabiya sal la saxaabiyaa la ydhaahdaa waa man laqiya nabiya sala allahu alayh wasalam qofkii nebi maxamed la kulmay haye maalintuu nebiga la kulmaye wuxuu la kulmay muminan bihi isagoo nebiga rumaysan wa maata oo ku dhintay cala alislaami islaamnimadiina ku dhintay saxaabiga maxaa shardi u ah inuu nebiga la kulmo maalintuu la kulmayeyna mumin nebiga rumaysanuu uu ahaayo muslim uu ahaa islaamnimadiina uu ku dhinto maxaa meesha ka baxda ninkii nebi maxamed arkay isagoo gaal ah oo deedna nebigu uu dhintay isagoo gaal ah nabigana wuu arkay ee nebi kadi nebi maxamed dabadii islaamay ninkaas saxaabi lama idhao ninkaasi saxaabi laga idhao waxaa kaloo meesha ka baxay ninkii nebi maxamed la kulmay sala allahu alay wasalam isagoo nebi maxamed rumaysan ee markuu nebigu dhintay islaamnimadii ka baxay ee ridoobay ee riddadii ku dhintay isna saxaabinimadii way saseegeen ma aragtaa ille wamata cala lislaami baa la yidhi wamata cala lislaami wamata cala lislami waxaa kaloo meesha ka baxay ninkii nebi maxamed arkay ee markuu nebiga arkay aan nebiga rumaysnayn ama nebiguba aanu nebi ahayn ya nebiguma marka aanu nebi ahayn kadibna markuu nebigu dhintay islaamay nebiga wuu arkay laakiin maalintuu nebiga arkay muu muu rumaysnay nebiga calayhi salaatu wasalaam ama nebiguba nebi muu ahayn calayhi isalaatu wasalaam ee diintii nebiga intuu nebigu noolaa muu qaadan mar dambana isaga iyo nebigu ma kulmi wuxuu diintii qaatoo islaamay markuu nabigu dhintay alayh isalaatu wasalaam mukhadran baa la ydhaha ninkaana maxaa la yidhahda mukhadran culimadu waa waa man adraka man adraka aljaahiliyata walislaama walam ya walam yalqa nabiya sala allahu alay wasalam waa ninkii nabiga sala allahu alayh wasalam ninkii islaamnimadii soo gaadhay iyo jaahilnimadiiba lakin aan nabiga la kulmin sala allahu alayh wasalam nabiguu la kulmay baa la yidhi saxaabigu saxaabigu wuxuu la kulmay ayo nebiga waa inuu nebiga la kulma isagoo nebiga waa inuu la kulma alayh isalaatu wasalaam nebiga wuu la kulmay baa ihi kulankaa waxaa soo gelaya qofkii arkay qofkii la safray qofkii la fadhiistay qofkii waxweydiiyey qofkii meel uu nebigu alayh isalaatu wasalaam dacwad ka jeedinaya fadhiyey kii safar kula kulmay iyo kii xadar kula kulmay iyo kii xajka kula kulmay iyo kii maaragtay xudeybiye kula kulmay iyo kii meelaha kale madalaha kale u nebigu xaadire kula kulmay isagoo muminana la kulmay kii reer baadiye ah iyo kii reer magaalkaa ah, iyo kii labada udhexeeyey ee marba mid tegayay kulli waa soo gelaya kulli waa soo gelaya man laqiya nabiya kii indhaala ah ee nabiga alayh isalaatu wasalaam codkiisun maqlayay iyo kii indhaa qabay nabi maxamed ka bogtay calayhi salaatu wasalaam amaba arka alla ku sharfay ya intu waa soo gelaya ahlulcilmiga qaar baa markay saxaabi tacriifinayeen waxay dhahaan waa qofka nebiga arkay haddaad tirahdo qofka nebiga arkay isagoo nebiga rumaysan qofkii arkay weyaan haddaad saa tiraahdo saxaabo badan oo indhalaayo nebiga aragba dee daaqada ka saaraysa cabdillaahi ibnu maktuum nebiga miyuu arkay alayh isalaatu wasalaam laakinahu laqiyahu laakiin nebigu uu la kulmay soo maha qacanna waa saxaabi saxaabadiisi kamid a ah. si awgeed ba ahlucilmiga qaarkood markay hawsha kelmadda tawjiihinaya waxay yidhahdeen qofka nebiga arkay waxaa looga jeedaa qofkii nebiga imaa cayaanan u arkay wa imaa xukman u arkay imaa xaqiiqatan buu arkay wa imaa xukman oo qofka xukman arkay waayo de waa ninkii indhaalaay madashu nabigu joogay fadhiyey calayhi salaatu wasalaam ee codkiisii maqlaayey waayahay sidaa weeye mm. wtaabiciyu taabicigiina huwa isagu man laqiya nabiya man laqiya saxaabiya waa ninkii saxaabi arkay wamata cala islami ku dhigtay taabici waxaa la dhaha ninkii saxaabi saxaabadii rasuulka raggii nebi maxamed ku indhakuushay ee la safray ee la ee la jabay ilaa waxa weeyaan maaragtay guulaystay ee waxa weyaan u gargaaray ee difaacay ee nafahooda ku furtay ee maalkoodii ku furtay ee hantidoodii uga tegay ee waxa weeyaan rasuulka sala allahu calayh wasalam u huray annafsa wannafiis shay naftoodii iyo wixii ugu qaalisanaay waay ay haysteenba raggii u huray nimankaas saxaaba la yidhaahda waana afdalu hadihi lummati ridwaan calayh qofkaad aragtay isagoo iyaga wax ka sheegayana ogow waa zindiiqun khabiif ha sidaa la soco ninkaa nina haddaad aragto caayo raggu ilaahay raggu alla taskiyeeyey oo wax ka sheegaya afka ku taagaya nimankuu ilahay yihi wasaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina walansaari waladiina tabacuuhum biixsaan radia allahu canhum waraduu canhum laqad radia allahu can lmuminiina id yubaayicuunaka taxta shajarati facalima ma fi quluubihim faanzla sakiinata alayhim sheeke berele ya walle rag sheeke berele bay isugu sheekeeye facalima maa fii quluubihim faanzla sakiinata calayhim nimanka alla uu yihi quluubtoodii uu ilaahay ogaaday waxa ku jira markaasuu alla ka raali noqday muhaajiriin iyo ansaar ayuu mid ayaan darano ah oo khayrlaawo ah oo shar oo dham isugu tegey ya oo ibliis ka waageertay ayaa wax ka sheegaya nimankaas nimanka raafide la yidhaahdo iyo nimanka shiico la yidhaahdo waa min akhbathi cibaadi illaahi caza wajal waxay aaminsan yihiin saxaabadii rasuulku sala allahu calayhi wasalama afraad fara ku tirisa mooyaane inta kaleba murtadiin fajara oo kafara inay yihiin ay aaminsan yihiin ma aha waxaan ka samaynayo kutubtooda ku taala kutubtooda ku taala midaan if iyo aakhiro ogeyn waale raafida waa walaalaha ya <laughs> wallahi hadday dadka qaarkood heli lahaayeen sadaqa bilaashay ka dhigi lahayen taabici marka waxaa la dhaha huwa man laqiya man laqiya saxaabiya waa qofkii saxaabadii rasuulka la kulmay wa maata cala alislaami islaamnimana ku dhintay yaa meesha ka baxay ninkii saxaabada la kulmay laakiin kadib ridoobay soo maaha ee aan islaamnimo ku dhiman saxaaba kuwaana taabiciin baa la dhahdaa rasuulkaana ammaanay iyagana waynu arki doonaa axaadiistuu nebigu ku ammaanay sala allahu calayh wasalam labada qoloba subxaanaka allahuma bixamdig laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk